اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى أنك بالله من آيات الصدن إيا سديد إلى آيات كنتم إيا صدح سورة هود آيات دي هروحي أهيد ووحي إلى نوح وحلو وحيودي أنه شأن جيرا وحاول لن يؤمن الرمين ما من قومك إلا ما قد عمل كوي هوري أرمي مويه فلا تبتئس هو البهاري bima kaanuu yafcaluuna waxay samaynayaan wasnacil fulka doon samee doon biacyunina aragtidayada ku samee anigaa ku xifdiyaya iyo waxyina ilhaamtayada ku samee aanu ku baray anaa ku barayn walaa tukhaadibnii haygala xaajoonin haygala hadlin fi ladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey maxaa yeelay inahum muqraquuna waa lamaashay wayasnacu lfulka mar fulka doontiibuu samaynaya wa kullamaa mara mar kasta oo maro caleyhi dushiisa mala-un jamaaco oo min sakiruu minhu way ku jeesjeesayaan qaala markaa nabigu wuxuu yidhi in taskharuu minaa haddaad nagu jeesjeestaan fa innaa anaguna naskharu minkum waa idinku jeesjeesi doonaa kamaa taskharuuna saad noogu jeesjeesaysaan doontii buu samaynay doontu sheeko badan bay soo martayoo markii nabiga doonta samee la yidhi muddo sanada qaadatay yuu geedaha beeri jiray geedaha yuu beeri jiray markay u yimaadaan bay war waxaan maxaad ka samayn markaasuu yihi waa guriyo badu dhex socon eh, biyuhu dhex socon doona markaasina waaba nin waalan biyaba meesha ma joogaan way ku jeesjeeseen haddaad hadda nagu jeesjeesaan annana waa idinku jeesjeesi doonaa markii biyuhu idin qarqiyaan wayasnacu lfulka doontiibuu samayn nabiyullaahi nuux wa kullamaa mara mar kastoo ay maraan alayhi dushiisa mala-un min qowmihi tolki kamida sakiruu minhu way ku jeesjeesi war ninkan muxuu ahaba leeyihi waxaanu samaynayaa samciyo weligoo doon la samaynba ma qaal wuxuu hi in taskharuu minaa haddaad nagu jeesjeestaan fa innaa anaguna naskharu minkum waan idinku jeesjeesaynaa kamaa taskharuun fa sawfa taclamuuna mar dambaad ogaan doontaan man ya'tiihi qofka uu u yimaado cadaabun cadaab yuqsiihi dulleeya oo wayaxillu uu ku dego caleyhi dushiisa cadaabun cadaab muqiimun oo daa'im wale waa ogaan doontaan buul qofka cadaabka joogtadii haysan ka nabadgala fasawfa taclamuuna waad ogaan doontaan man yatiihi qofka uu u yimaado iyo dadku u yimaado cadaabun cadaab yuqsiihi dulleeya wayaxilu uu ku dego caleyhi korkiisa cadaabun muqiimu daa'ima xataa idaa jaaa markuu yimid amrunaa amarka yagii oo faarat tannuuru dhulkii uu biyo karay tanuurkaas sida ugu fiican oo tanuurku waa inuu dhulka yahay qulnaa waxaanu ku nidhi nabiyullaahi nuux ixmil ku xambaar fiihaa doonta dhexdeeda min kullin kulliba zawjayni lamaane inayn oo laba ah oo laba iyo dhadega ah. iyo waahlaka reerkaaga ilaa man mooye sabaqa uu u horamaray caleyh korkiisa alqowl qowlcadaab iyo waman aamana kuwii rumeeyey wamaa aamana mana rumaynin macahu nuux maciise ilaa qaliilun in yar mooye amarkiibaa yimid cidkii iyo dhulkiibaa la amray wafajarna cuyuunan bimaain munhamirin way isku darsameen markaasay doontan waxaad samaysaa kulli waxa khalqi ahe meeshan joogaba lamaane oo lab iyo dhadiga ka saar marka hataa culimadu waxay leeyihiin qaarkood geedaha hataa tallaalkoodii wuu qaaday laakiin xawayaanka iska ee waxaa kartay baa biyo soo karay tanuurkaa dad badan baa waxay yidhaahdeen meelihii dabka lagu shidi jiray bay biyuhu ka soo baxeen laakiin cabdulaahi binu cabaas tafsiirku fasiray wax dhaama waa la waayey tannuurku waa dhulka buudi markii dhulku biyo soo karay waxaanu ku nidhi buudi doonta waxaad saartaa shay walba laba ka saar iyo reerkaaga qoladii cadaabku u hormaray mooye oo wiilkii oo kale ah iyo wixii ku rumeeyey marka dadkaas waxay ahayeen baa la yidhi siddeetan ruux iyay ahaayeen markii juudi lagu degay qaryaday degeen qaryatu amaaniin ba hadaba la yidhaha baa culimada waxay leeyihiin nuux iyo xaaskiisii tii gaasha ahayd mooye tii kale iyo saddexdii wiiluu dhalay saam iyo xam iyo yaafis iyo caruurtii ay dhaleen intaasay ahaayeen intaasayna u dhowdahay marka waxaa layidhi sidaa yeel xataa idaa jaaa markuu yimid amrunaa amarkayagii oo cirkiiy dhulkaba amarka la siiyey wafaarata nuuru dhulku uu burqaday biyo ka burqaday atanuur waa dhulka cabdullahi bin cabaas baan raacayna qulnaa waxaanu ku nidhi ixmil ku xambaar fiihaa doonta dhexdeeda min kullin wax kasta sawjayni lamaane itnayna oo laba ah iyo waahalaka reerkaaga ilaa man qaar mooye sabaqa uu horumaray calayhi korkiisa alqowlu qowlu cadaab iyo waman aamana wixii ku rumeeyey wamaa aamana ma rumaynin macahu nabiyullaahi nuux maciise ilaa qaliilun in yar mooy wa qaala wuxuu yidhi nabiyullahi nuux irkabuu fuula bismillaahi alla magaciisu ahaaday majreehaa socodkeedu iyo mursaahaa joogsigeedu ina rabbii rabbigayna la kafuurun ka dhaafo weeye raxiimun oo naxariista doonta fuuluu yidhi bisinka allay kuna socon kuna joogsan xadiid baa wuxuu yahay badda markii la galo bisinkaa la qabsadaa sidaas oo kale dee markaas inagu doonyahan hadda jira ee matoor kale ma ahayn waqaala wuxuu yihi nabiyullaahi nuux irkabuu fuula fiyaha doonta bismi illaahi alla magaciisu ahaaday majreha socodkeeda iyo wamursaahaa joogsigeedu ina rabbii rabbigay lakafuurun ka dhaafo way raxiimu naxariista wahiyo doontii marka tajri way la socon bihim dadkii fii mawjin mawjad kaljibaali buuro oo kala wanaadaa nuuxun nuux wuu dhawaaqay ibna wiilkiisii yaam ahaa wa kaana wiilkuna wuxuu ahaa fii macdilin meel fog buu joogay wuxuu yidhi yaa bunaya aabe irkab macnaa nala soo fuul walaa takun ha ahaanin maca alkaafiriina gaalada macooda ha ahaanin qaala ninkii wuxuu yidhi sa'awi waxaan u dunmi ilaa jabalin buur yacsimunii iga ilaaliya min almaai biyaha qaala nuuxu wuxuu yidhi laa casima wax ilaaliyaa ma jira alyawma maanta min amrilaahi alla markiisa ilaa man raxima qofkii alla u naxariista mooye waxaala waxaa kala dhex galay hadalkii u socdoon go-aan laga gaadhay baynahumaa dhexdooda almawju mawjadii fa kaana wiilkii wuxuu ahaaday yaam baa la yidhaahdaye min almuqriqiina kuwa la qarqiyey doontii way la soconaysaa biyaha dushooda mawjad aada moodi buuro hadda markaad badda aragto boosaasiyaan anagu arkay mawjad baa kor u boodi doontii socotay ee soo socotay iyo kor u ciraari markaasay doontu saa u leexleexa dhaadhac sida yada buur kasoo dhaadhacday doonya noocaasa wey nuux wiilkiisii buu dhawaaqay yaam ahaa markaa inuu gaal ahaa ma oga meel fog buu wiilku taagan yahay aabe nala soo fuul buu yidhi gaalada ha ka mid noqone marka inuu gaal yahay wiilkiisu ma oga wuxuu yidhi aabe buurtaasaan fuuli oo biyaha aan kaga gabano iga ilaalin wuxuu yidhi maanta wax amarka alla ilaalin karaa biyihii kala dhex gala naxaaskiisii waa cila iyaduna dee awalba way ku qarboontay oo nabiyullaahi lood iyo nabiyullaahi nuux laba gabdhood oo gaale ah la joogay waayo doontii tajriib bihim way la socotaa fii mawjin mawjad dhexdeed oo kal jibaali buuro oo kale ah wanaadaa wuu dhawaaqay nuuxu nuuxun ibnahu wiilkiisa yaamahaabuu u dhawaaqay wa kaana wiilku wuxuu ahaaday fii maczilin meel fog wuxuu hi yaa walaa takuna ahaanin macal kaafiriina gaalada maceeda marka nabigu markaa wiilkiisu inuu gaal yahay aada uma ogeyn qaala wiilkii wuxuu ihi saawi waxaan u dulmi ilaa jabalin buuro yacsimunii iga ilaaliya min almaai biyaha qaala nabiyullaahi nuux wuxuu yihi laa caasima wax ilaaliyaa ma jira alyawma maanta min amrillaahi alla amarkiisa ilaa man raxima qof alla u naxariista mooye waxaala waxaa kala dhex galay baynahumaa dhexdooda almawj mawjadii baa kala dhex fakaana wiilkii wuxuu ahaaday min almuqraqiina kuwa lamaansheeye waqiila waxaa la yidhi yaa ardu dhulkiiow ablicii liq maaaka biyahaaga wayaa samaau samoy aqlicii qaad qaadita ma taqaan roobkii ugu qaadayso lama yidha qaad baa la yidhi waqiida almaau biyihii baa nusqaamay waqudiya alamru amarkiina waa la go-aamiyo wuu dhammaystirmay oo ciddii wastawad waxay kor fuushay ku ekaatay cala ljuudiyi buurta juudi la yidhaah waqiila waxaa la yidhi bucdan fogaan iyo lacnad baa u sugnaatay lilqowmi qowmkii alaalimiina sidanay ku dambeeyeen de inay baaba'aan sagaal boqol iyo konton sanuu dacwo la dhex socday oy ka diideen ciqaabtoodu sidanay noqotay dhulkii waxaa la yidhi markii xaaladdu halkaa maraysay biyihii liq baa la yidhi samadiina qaad baa la yidhi roobka jooji biyihii way yaraadeen marka amarkii halkaas ku dhammaaday qoladii qarqoonkoodii iyo nabadgelyadii dadka kale buurta juudilena waa mawsil agteeda dhulkan ciraaq yay ku degtay fa bucdan liqowmi aalimiin waxaa la leeyahay marka markay biyihii yaraadeen waxay badda galeen aduu qiyaasta rajab tobankeeda yay badda galeen baa la yidhi rajab tobankeeda ilaa tobankeeda intaasi ku reehaabaye maalinta cashuura waa ka nabiyulaahi muuse markuu nabad galay cashuuray ahayd qoladanu markay nabad galeen cashuuray ahayd nabigu waa ka yidhi annagaa uga xaqlisoomi jiray marka biyihii markay yaraadeen yuu tuka diray tuka yaa la yidhi waa qisa dee iska waa tukuu diray soo sahami buu yihi bal biyihii heerkay gaadheen tukihii ma soo noqonin bakti iyo wax meelaha yaalay yuu iskaga daahay haddana baashan xamaamka la yidhaha diray markii hore meelay ku degtay weyda way soo noqotay haddana wuu diray iyadoo lagu hadhooba kule iyay soo noqotay markaa qalinka yare halkaa kaga yaalla iyo markaasaa loogu abaalguday adu biyihii markay gudheen waa la degay balbalan naasu markaa markaasaa dadka kala fidho luqooyinka dhowr iyo sideetan luqo balbalan naas way kala fidheen luqo waliba iyagoo luqo ku hadlaysa waqiila waxaa la yidhi yaa ardu dhulow ablicii liq maaaka biyahaaga wayaa samaau samay aqlicii qaab waqiida lmaau biyihii baa nusqaamay waqudeela amru amarkii baa la xukumay wastawa doontii waxay ku kor noqotay oo dul fuushay cala ljuudiyi waqiila waxaa lihi bucdan hoog iyo lacnad iyo fogaan baa u sugnaatay liqowmi aalimiina wanaadaa nuuxun nuux wuu dhawaaqay rabbahu rabbigii buu dhawaaqay reerkaygu kamid yahay wayna wacdaka ballanqaadkaaguna alxaqu weeye waanta adiguna axkamulxaakimiina kuwa xukumo oo dhan baad ka sarraysaa kulleyba khalad maaha marka nabiyulaahi nuux waxaa in yar ka hoos baxday waxaa u fasirmi laha markii la yidhi ilaa ma sabaqa caleyhi lqowl baa lasoo yidhi moogta reerkaaga geed doonta ilaa qolada cadaabka u horamary taasaan u fasirinay marka oo ahalka la sheegayo dadka cadaabka u horamaray wuxuu yahay aanu cadnayn marka wiilkaaga wayaalh wii la sheegayo wanaadaa nuuxu nuux waa dhawaaqay rabbahu rabbigii faqaala wuxuu ihi rabbi rabbigayo ina bni wiilkaygu min ahliyi reerkaygu horta ka mid ah awalla dee waa kaada tii reerkaaga waa kuu nabadgelin waina wacdaka ballantaaduna alxaqu xaq weeye wa anta axkamulxaakimiina kuwa xukumo oo dhan yaad ka sarraysaa waa loo fasiray marka hore waxaa layidhi qaala alla wuxuu uhi yaa nuuxu nuuxow innahu wiilku inahu wiilku camalun camal weeye oo kayru saalixin ku wanaagsan kayrkii ah falaa tasalnii ha iweydiinin maa shay laysa laka bihi una kuu sugan cilmun wiil aadan waxba xaaladiisa ka ogeyn ha iweydiin inii anigu aciduka waxaan kaa waanin an takuuna inaad ahaato mila jaahiliina jaahiliinta kamid noqoto marka meeshaan icraab ahaan kaad naxwada akrisanayni ee mawsuufka sifadiisu go-an yahay oo la garanayaana loogu misaalin jiray laysa min ahli kannaaji loogu fasiri camalu saalixuntana waxay u baahan tahay ina camalahu camalu saalixun wey inahu ina camalahu camalu hayru saalix wey qaala alla wuxuu yidhi isagoo nabi nuux loo sharxayo yaa nuuxu nuuxow inahu wiilku laysa min ahlika naadiina ehelkaaga nabadgalay ka mid maaha inahu wiilku ina camalahu camalkiisu camalun camal weeye oo hayru saalixin ku wanaagsan keyrkii ah falaa tasalnii ha iweydiinin maa shay laysa uuna u sugnaanin laka adiga bihi shayga cilmu wax ogaan kama wareegsid ilaahay inii anigu aciiduka waxaan kaa waanin an takuuna inaad ahaato min aljaahiliina qaala nuux wuxuu ihi rabbi rabbigayo inii anigu acuudu waxaan kaa magangeli bika adiga an as'alaka inaan ku weydiiyo maa shay laysa lii uuna ii sugnaanin bihi cilmu wailaa takfirnii haddaada ii dhaafin watarxamnii ii adiga raxmadaada unbaa xukunto oo adigu ii dhaafi weydo hol kollay waana kaa magan galay waxaan ogeyn inaan wax kaa weydiiy qaala wuxuu nabiyullahi nuux rabbi rabbigayo innii anigu acuudu bika waxaan ka magan galay adiga an asalaka inaan ku weydiiyo maa shay laysa lii uuna ii bihi shayga cilmi wax ogaan wailaa takfir lii haddaadan ii dhaafin watarxamnii ii naxariisanin akun waxaan ahaan minal khaasiriina kuwa khasaaray qiila waxaa la yidhi yaa nuuxu nuuxow ihbid deg hoobo hoobada ree af koonfureedkaa yidhahda bisalaamin nabadgelyo ku deg oo minaa xagga iyaga ka ahaatay iyo wabarakaatin barako caleyka dushaada ah iyo calaa umamin ummado oo miman macaka dadka adig kula jira wa umamun ummado sanumaticuhum waanu u raaxayn uma yamasuhum waxaa taaban minaa xagga iyaga cadaabun aliimun mulim doonta ka deg baa layidhi doonta baraka iyo khayr ku deg adiga iyo ummadaha macaaga ihba marka culimadu waxay yidhaahdeen barakadaasi ilaa yowm alqiyaama duriyada nabi nuux ee muminiinta ah barakadaa way ku jiraan ummadda loo raaxayna la halaagi doono ciqaabta ku dhicina ilaa yowm alqiyaama gaalada jirtaay way ku jiraan xukunku markaasuu dhacay saasaa lagu sharay qiila waxaa la yidhaha nuuxu nuuxu ihbid deg oo intaad doonta ka dhaadhacdo dhulka deg bisalaamin nabadgelyo ku deg oo mina xagga iyo ka ahaatay iyo wabarakaatin barako khayr caleyka dushaada la barakeeyo wa calaa umamin ummado la barakeeyo oo miman dad kamida macaka adiga macaaga ah wa umamun ummado sanumaticuhum waanu u raaxayn uma yamasuhum waxaa taaban midna xagga iyaga cadaabun cadaab aliimun mulimun xanuujiya tilka min anbaai leybi nabiylahi maxamed baa hadda lala hadlay markii horena isagubaadee lala hadlay tilka qisadaasi min anbaai leybi waxa maqan warkiisi wey ee adiga kaa maqan nuuxiihaa waan waxyoonay ilayka xaggaagana waxyoonay maa kunta ma aadan ahayn taclamuhaa kii adigu maadan ahayn anta adiga iyo walaa qawmuka tolkaa midna ma ogeyn min qabli haada waxyiga kahor min qabli haada waxaa lagu waxyooday waa wax adig ka maqnaa oo lagu waxyooday adig iyo tolkaatoona ma aydaan ogeyn maanta ka hor fasbir sabir marka wax alla wixii dhibaha ku soo gaadha sabir in alcaaqibata cidhibta wanaagsani lilmuttaqiina kuwa allahooda ka baqay usugnaatay nabiga qisada waxaa loogu soo bandhigayaa dhibaatada isaga haysata inuu ogaado ambiyadii hore inay la qabeen oo nabiga tasliyo yani lacaloolafaysiiye wey tilka taa lagu waxyooday ee qisada ahi min ambaailkaybi waxa adiga kaa maqan warkiisii weeye nuuxihaa waan waxyoonay ilayka xaggaaga maa shay ma aadan ahayn taclamuhaa kii ogaa maa kunta ma aad aniga taclamuhaa mid ogaa anta adiga walaa qawmuka tulka ah min qabli haadaa waktigan ka hor fasbir sabir ina alcaaqibata cidhibta wanaagsan lilmutaqiina kuwa allahooda ka baqay usugnaanta wailaa caadi meeshay hoday ku cadsan tahay arsalnaa waxaan u diray ilaa caadi ree caad akhaahum walaalkood huud ahaa qaala wuxuu yihi huud yaa qawmi tolkayo ucbudullaha alla caabuda maa lakum idinma sugna min ilaahin oo kayruhu alla kayrkii ah in antum maa antum ma tihidin ilaa muftaruuna kuwa been abuurtay mooyaane fiicaad waxay deganaayeen qoom aada u tiro badan bay ahayd oo xoog badan oo dhaadheer meesha la yidhaahdo axqaaf qiyaasta koonfurta yaman weye halkaasay deganaayeen nabiyullaahi maxamed markuu axqaaf dadku tilmaamayy yaa rasuulallah mareermigii baad ahayd bay ku yidhaahdeen geedihii iyo wixii oo dhan markuu kala tilmaamay qiyaasa marka waa yaman koonfurteeda iyo dhulkaa wey nabilahi huud binu cabdilaahi baa loo diray oo iyaga ka dhashay walaalkood baa loo diray soo lama dhihin waa huud binu cabdilaahi oo iyaga ka dhashay ambiyada afar baa caraba huud iyo saalix iyo shucayb iyo maxamed afartaas ambiyada caraba wa arsalnaa waxaan u diray ilaa caadin ree caad akhaahum walaalkood huudana qaala huud wuxuu yidhi sidai ambiyadaba caadadooda ahayd yaa qawmi tolkayo ucbudullaaha alla caabuda maa lakum idinma sugna min ilaahin wax ilaaha oo kayruhu alla kayrka ah in antum maa antum ma tihidin ilaa muftaruuna kuwa been abuurtay mooye ciraabta yar aan ku baraarujino dhalinyarade min ilaahin waa mubtade haddana waa la hoos dhigay mintaa zaaida kayruhu markaa ilaahinta maxalkeeda oo godaala yaa laga sifeeyey xooga dhallinyaradan baraarujinayna yaa qawmi tolkow laa asalukum idin weydiin mahayo caleyhi calaa tabliiqi risaala ajran wax ujraa idin weydiin mahayo in ajriya maa ajriya ajrigaygu ma aha ilaa cala aladii allihii mooye fataranii abuuray afalaa tacqiluuna miyadaan waxba fahmayn ninkan bilaash wax idinku sheegayo wax idinku barayo oo daacadda idiina oo khayrka idinla raba khayrka idinla raba dad wax garama miyadaan ahayn yaa qawmi tolkayo laa as'alukum idin weydiin maayo calayhi calaa tabliiqi risaala ajiran wax kharasha in ajriya ajriyaygu ma aha ilaa cala aladii allihii mooye fataranii ee abuuray afalaa tacqiluuna waxba miyadan fahmayn wayaa qowmi tolkayow istakfiruu rabbakum wayaa qowmi tolkayow istakfiruu rabbakum rabbigiin ka qufraan dalba uma tuubuu ilayhi u tooba keena yursili samaaa samaduu soo dayn yani roobka weeye si darar ah wayaziidkum weliba wuxuu idiin kordhin quwatan awood madmuuman loo geeyo ilaa quwatikum quwadiina walaa tatawallow hajeetanina mujrimiina idinkoo dambiilaya wuxuu ihi ilaahay ka qufraan dalba wixii hore eed samayseen mustaqbalkana alla u tooba keena oo dembi ha gelina toobakeenku waa mustaqbalka roob badan baan idiin soo dayn markaasaad barwaaqoobaysaan xooggii aad awalba lahaydeen iyo hantidii aad haysateen markuu roobku idiinto oo dhulku barwaaqoobo awood baa idiin koradhay hadda markay abaarta jirto waa kaas dadku waxba ma qabsan karaa wuxuu hi yaa qawmi tolkayo istakfiruu rabbakum rabbigiin ka kufraan dalba uma tuubuu ilayhi u tooba keena oo ka kufraan dalba dembigii horeed samayseen u tooba keena dembiga mustaqbalka soo socda yursili samaaa madarku alla soo dayn calaykum dushiina midraaran si darar ah wayazidkum wuxuu idiin ziyaadin quwatan awood madmuuman loo geeyey ilaa quwatikum quwadiinii hore walaa tatawallow xaqa ha jeesanina mujrimiina idinkoo damiilayaal qaaluu waxay idhaahdeen jawaab xuma yahuudu huudow maa ji'tanaa noolama adan iman bibadiinatin xujo cad noolama adan imanin wamaa naxnu anaguna ma nihin bitaarikii aalihatina ilaahyaagay kuga ka teg ma nihin can qawlka liajli qawlka hadalkan aduu aad sheegaysoo nabi baan ahay khayr baan idiin sidaa aada leedihiin aadna leedahay walaynaanan kaga tegayn ilaahyihii aanu weligayo caabudi jiray qaaluu wuxu idhi yahuudu huudow maa ji'tanaa noolamaadin iman bibayinatin xujo cad wamaa naxnu anaguna ma nihin bitaarikii aalihatina ilaahyahayaa kuwa ka tegin can qawlika liajli qawlika wamaa naxnu anaguna ma nihin bimuminiina laka kuwa ku rumaynayo ma nihin waxaad keeni lahayd keen way kusii dareen waxay yidhahiin ilaahyihiibaa kuwa saanu kuu malaynayno oo ku taabtayoo ku habaarayo habaarkoodii baa kugu dhacay habeen dambe insha allah allah subxana